bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baab aaniyati weelashiibuu baabu yahay darsigeennii xalay xadiidkii ugu dambeeyey xadiidkii maa quطica min albahimati wahiya xayatun fahuwa meyit munaasabadiisa uu la leeyahay baabka miyaahda iyo biyaha waxa weeye qaybtaa laga gooya neeska nool hadday biyaha ku dhacdo inay nijaasaynayso u keena meesha maadaama iyadii ay bakti tahay oo nijaaso tahay man qaala alxaafid wuxuu hi baabulaaniyati weelashii buu baab yahay alaaniya waa jamcu inaa inaagana waa weelasha inaa waa weelka wey macnaha weelasha culimmadu laba qaab bay leeyihiin qolyo waxay kaga hadlaan abwaabta iyo meesha lagaga hadlo cuntada iyo cabitaanka kitaabu alacima waalashraba meelahaasay geeyaan qaarna waxay kaga hadlaan kitaabu ahaara oo khaasatan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo kitaabu ahaaray ku keenaan munaasabadda waxa weeyaan bay leeyihiin maadaama biyihii laga soo hadlay biyihii waxaa qasaba in weel loo isticmaalo weelashiina qaar waxaa jira aan la isticmaali karin ama nijaaso darteed aan loo isticmaali karin ama si kaleba shareecada u xarimtay maadaama ay taasi jirto ruuxa weysaysan raba ama dahaaro qaadan raba waa in loo sheego biyihii uu ku dahaaro qaadanayo weelku ku shubanayo xukunkiisa waa in la yidhaahdo weelkaas waa kaa mamnuuc weelkaasina waa ku banaayahay saas daraaddeed bay axkaamta aaniyada ugu keeneen fi kitaabi ahaara can xudayfata bn lyamaan radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi laa tashrabuu ha cabina fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa waalfidati iyo fidada weelasheeda walaa ta'kuluu hana cunina fii sixaafihimaa xeedhooyinkooda xeedhooyinka dahabka iyo fidada laga sameeyeyna ha ku cunina ciladu waxa weeye fainaha iyadu la soo sheegay weye lahum iyagay u sugnaatay mushrikiinta wey walow yaan lasoo sheeginba marjicu damiir laakiin waa la iska garanaya fa inaha iyadu lahum iyagay u sugnaatay gaalada fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walakum idinkay idiin sugnaatay fi laakhirati aakharana idinka idiin sugnaatay adduunyada gaalada iska leh oo ku cabta oo ku cunta aakharana idinkaa iska leh xadiidku waa muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saaray xadiikaas waxaa laga warinayaa mujaahid cabdiraxmaan bn abi layla buu ka warinayaa can xudayfata min alyamaan wuxuuna leeyahay xadiidku xadiidka xudayfa markuu sheegayey sabab baa keentay inuu xudayfa xadiidka sheego fi saxiixi muslim bay sababtaasi ku sugan tahay cabdiraxmaan bn abi layla baa wuxuu yidhi kunaa maca xudayfata bilmadaain xudayfaan la joognay meesha la yidhahda madaain fastasqaa xudayfatu xudayfa biyuu dalbay hallay waraabiya buui fa jaa'ahu dihqaanun bisharaabin mid khaadimoo adeega ah baa wuxuu u keenay cabitaan fii inaa'in min fida oo weel fida ah ku jira fa bihi markaasuu ku tuuray weelkii markuu u dhiibay khaadimkii iyo weelkii iyo biyihiisiiba yuu ku ganay markii lala yaabay ilan waxa weeyaan nin loo soo adeegoo biyo loo keenay oo khaadimkii weelkii iyo biyihiiba ka daba tuuray soo dabeecad xumo lagu tuumi maayo markuu waxoogaa ka yaabay inay dadku ay la yaabaan ayuu wuxuu yidhi innii uhbirukum annii qad amartuhu waxaan hadda waxaan idiin sheegayaa buu yidhi hadda ka hor inaan u sheegay anlaa yasqiyanii fiihi inuusan igu waraabinin weel fidaa ah. maxaa yeelay faina rasuula lahi sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi xadiiskuu sheegay marka bimacnaa cudurdaarkiisuu sheegtayoo wuxuu leeyahay ninkan intaasoo goor baan uga digay oon ku yidhi weel fidaa ah waxay iigu keeni saas daraaddeed isagiina waan ka kari waayay waa inaan marka waxa weeye xaalad uusan dib dambe ugu noqonin aan kula dhaqmo wa zajri baa marka ku jira xadiidkaasuu marka sheegay nebiga sal lay slam ayaa wuxuu yidhi laa tashrabuu fii aaniyati aldahabi waalfida ziyaada la socoto walaa talbasuu aldibaaja walxariir xariirtaiyo diibaajkana xidhanina intaasina way la socoto xadiidka marka inta cabitaanka fidada lagu cabo ama dahabka lagu cabaayey waa laisku waafaqsan yahay iyada oo ruwaaddu islama diideen laakiin cunidda dahabka khaasatan lagu cuno ama lagu cabaayey lagu cunaayey ayada waxaa la gooni noqday mujaahid mujaahid baa la gooni noqday bidikri اlakli waana ku khilaafeen rag badan oo xadiis ka warinaya waxaa ku khilaafay alxakam ibn cutayba oo ibn abi leyla ka warinaya oo cunidda muusan sheegay buhaari muslim aana xadiiskiisa soo saaray waxaa kaloo ku khilaafay yaziid ibn abi ziyaad nin la yidhaahdo oo ibni abi leyla ka warinaya xadiidkiisana axmed iyo muslim baa soo saaray isaguna ku cunidda ma sheegin nahyigeeda waxaa kaloo isaguna ku khilaafay abu waail shaqiiq ibnu salma oo xudayfe ka warinaya isagana bazaar iyo abu nucaym fi lxilya ibni xibbaan iyo keyrkood baa xadiiskii soo saaray mujaahid ardadiisa laftoodu way isku khilaafeen raggii xadiiska la wariyeyna mayna sheegin ku cunidda ee cabidda basay ku gaabsadeen ardadiisii isaga ka warisayna way isku khilaafeenoo qaarna waxay sheegeen sidan hadda xadiisku u yaallo cunitaanka nahyigeeda way ku dareen qaarna way ka reebeen ayib sidaas daraaddeed baa culimada qaarkood waxay leeyihiin sheegidda lafdada akliga lagu sheegay alakli bianiyati dahab xadiidka waxay leeyihin tafarada biha mujaahid laakiin alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah isagu maca tafarudihi ziyaadadaas waa ziyaadatu iqa buu le mujaahid waa jabal wa ziyaadadiisa walow haba la khilaafe waa aqbalay imaam buhaari caleh ramatla xadiiku marka waa sidaas wey ayib taasi waa mid xadiidku marka wuxuu kutusayaa oo laga faa'iidaysanaya laga qaadanaya in aynan bannaanayn in weelasha dahabkii fidada ka samaysan wax lagu cabo ama wax lagu cuno waana cileeyo nebigu wuxuu yidhi adduunka intaad joogtaan malihidin ee aakharaad ku leedihin an umi slmta radi alahu canha umu salmo waxaa laga warinaya qaalat inay tidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi alladii midka yashrabu cabaya fii inaai lfidati fidada weelkeeda ruuxa wax ku cabaya inamaa yujarjiru wuu kaga shanqarinaya wuu kaga qurjocqurjocsiinaya fii banihi calooshiisa dhexdeeda naara jahanama jahannamo naarteeduu kaga shanqarinaya yujarjiru aljarjaratu waxaa la yidhaahdaa sawtu lmaai fi ljawf biyuhu markay caloosha ku dhacaan shanqadha ay bixiyaan baa dhaha yani qorjo qorjo qorjocdaas yaa la yidhaahdaa jarjarada ah, ama neefka geela markuu isaguna wax cabayo biyuhu markay dhaafaan oo caloosha ku dhaca shanqadh baad maqlaysa shanqadhaasaa marka la yidhahdaa jarjarada la yidhahda macna ayib ruuxa weelka fidada wax ku cabbaayey sidii isaga oo jahannamo cabbahaya oo calooshiisa ay ka shanqanayso ka dhigan yahay bimacnaa biyahan uu cabayo weelkan uu ku cabeeyey fidada ah waxay sabab ugu noqon doontaa inuu jahannamo galo ah, waa waciid adag wey marka muttafaqun calayhi xadiidkanna waa laisku waafaqayo bukhaariyo muslim baa soo saaridiisa isku waafaqay xadiidkan marka umu salama asagana wuxuu sheegay keliya yashrabu cabitaan buu sheegay sooma akligii muusan ku darin cunidda muusan ku darin laakiin waxaa jira ariiq saxiixu muslimka ku sugan oo caliy ibni musir nin la yidhaahdo uu warinayo can cubaydillaahi bni cumar can naafic lafdigiisuna waxa weeye ina aladii yaakulu aw yashrabu fi aaniyati alfidati waاdahab inamaa yujarjiru fii banihi naara jahannam in xadiidka umu salama lagu daro akli in akli lagu daro ayaduna waa shaad ziyaadadaas cali bin musir uu ziyaadiyey waa ziyaado shaada ah min xayu riwaayana waa daciif min xayu diraaya iyo macno ahaan waa saxo axaadiis kale kutusaya laakiin min xayu alriwaaya waa shaad oo caliy bin musir baa wuxuu ku khilaafay ilaa toban xaafid iyo raawi iyo imaam wax ka badan wabitaali xadiidka umu salama in lagu daro ina aladii yakulu yakulu in lagu daraayay waa shaad oo waa daciif walow saxiix muslimka baaba ku talle imaam muslim laftiisaa tilmaamay oo wuxuu leeyahay caliyun musir baa la gooni noqday xufaaduna waxay leeyihiin wuxuu tilmaamayaa ziyaadadaasi inay daciifo tahay macnaha sidaas weyaan xufaaduna saasay mareen culimadu macnaha ayb marka cabitaanka unbaa ku soo arooray xadiidka umu salama laakiin ku cunitaanku wuxuu ku jiraa xadiidka xudayfa xadiidka xudayfay labaduba ku yaallay inaan lagu cuni karin laguna cabbi karin soo ma ama xadiidu umu salama sida saxiixa asagu ku cabitaanka keliyuu khaas ku yahy ziyaadada ku cunitaanka ah waa ziyaado shaad oo waa daciifa saxiix muslimka haba ku taalle saasay macana ayib xufaadusaasay leeyi waxaa odhanaya imaam muslim liftiisaa ishaaraya bayhaqi baa odhanaya iyo keyrkoodba macna maxaa yeelay ilaa toban nin buu khilaafay oo ruwaad ah oo aimo ay ku jiraan maalik iyo leyt ibnu sacdi ay ku jiraan macna ayb xadiidka mufradaadkiisa markaynu u nimaadno xadiidka mufradaadkiisa markaan u nimaadno isagii ka horeba wax hariib a ah kuma jiro oo iska caddahay waxaa markii laga reebo jarjarada iyo sixaafta asixaafu waa jamcu saxfa saxfadana siduu kisaa'i leeyahay alimaam kisaa'i wuxuu leeyahay xeedhooyinka hadda saxamada aan isticmaaloo kale ka dhignaayo cibaadiyaha isticmaala wuxuu leeyahay xeedhooyinku way kala weynaayeen ta ugu weyn marka waxaa la yidhaahdaa aljafna aljafna waa ta ugu weyn waxaa ku xigtuu leeyahay alqasca mid kasii yar ba la yidhahda asxada ayib waxay derjisaa ilaa toban nin bay ku filantah waxaa ku xigta buu leeyahay markaa mid la yidhaahdo asaxfa asaxfa oo midan hadda saxaaftay macnaha meesha inoo taallaa ayib taasina waxay ku filan tahay bur shan nin bay deeqi jirtay waxaa ku xigta buu leeyahy mid la yidhaahdo almikala almikala iyaduna waa yani waxa weye xeedhooyinka mid ka mid laba nin bay deeqdaa buuri iyo saddex saddex iyo laba waxbay ku filan tahay waxaa ugu yar buu yihi mid la yidhaahdo alsaxiifa oo iyadu hal nin bay deeqdaa waa saxanka yarka halka nin wax loogu rido kale ah. marka yani waxa weeyaan asixaaf yani waa jamc mufradkeeduna waa saxfa waxaana laga wadaa xeedhada laga wada marka waa weelka wax lagu cuno ee macnaa raashinka ay ku cuni jireen ayaa laga wadaa man meesha uu yidhi fainahaa lahum gaalada laga wadaa walow horabayaan loo soo sheegin maxaa yeele waa laiska garanayaa oo macnaha wax weeyaan waa laiska fahmayaa wey xadiidku wuxuu ku cadiya laga fahmayaa ama laga faa'iidaysanayaa inaynan bannaanayn in weelashaas dahabkii fidada ka samaysan wax lagu cuno ama wax lagu cabo jumhuuru ahlilcilmi baana sidaa qaba culimmada badankood baa saa ku tegey madaahibta afarta iyo keyrkoodba weelashaa wax ku cunidoodii wax ku cabidoodu inay xaaraam tahay bay qabaan culimada qaarkood baa xikaayooday ijmac laakiin ijmacaasi laa yabut khilaaf baa masalada ku jira qaar baa waxay qabaan karaahiye uninaysa shaafici baa laga wariya fi lqadiim inkastoo nawi uu leeyahu uu ka noqday riwaaya can imaam axmedna iyaduna waxay leedahay waa karaahiya waajib ma ah xaaraan marka cidda ijmac sheegtay ijmaaciisa waa manquud oo ijmac ma jiro khilaaf baa masalada ku jira laakiin sida loo badan yahay baa waxay tahay inay xaaraam tahay ku cunid iyo ku cabid ilan sideedaba yani sida imaamu axmed uu yidhi caleyh raxmatullah man iddaca alijmaaca faqad kada buu ninkii ijmac sheegtahay been buu sheegay buuri maa yudriihi biana annaasa ikhtalafuu buuri maxaa ogeysiiyey dadku inay iskhilaafeen see buu ku ogaaday buuri in masaladan laisku waafaqay macnaha wuxuu ka wadaa ijmaaca sugiddiisu ma fududa haddiiba khilaaf uu sugnaado oo nin culimmadoo muctabara masalada uu khilaafo ijmac weye ma dhihi karti ijmac weye dhihi karti xataa inta kale meelaha wada maray hal ninoo culimada ka mid oo muctabara khilaafkiisu muctabara hadduu khilaafo waxaa la leeyahy masaladu waa khilaafiya ijmac ma saas daraaddeed ijmac ma ahee laakiin waa loo badan yahay saasaa sax ayb daahiriyada iyagu waxay ku tageen taxriimku wuxuu khaas ku yahay un cabitaanka cunitaanka maya inkastoo ibnu xasmi caleyh raxmatullah uu isagu jumhuurta la socdo laakiin daawuddin zahiri baa laga wariyab masale waa masaladaas horta lagumana cuni karo lagumana cabi karayo waana sida axaadiista ku cadda mas'ale labaad ma la isticmaali karaa weelashaasoo waxaad cunid iyo cabitaan ahayn ma loo isticmaali karaa waa masalada labaad wey oo maxay noqon kartaa maalan waxaa laga dhigan maala weel maalan subaga lagu shubto waxaa laga samaysan maalan indhakuul waxaa laga samaysan weel maalan dhiibka iyo cabarkaiyo lagu shubto weel lagu weysaystaa laga samaysan maalan qalin baa laga samaysan isticmaalaadka kale een cunid iyo cabitaan ahayn ma loo isticmaali karaa dahabkiiyo fidada yani mise iyaduna waa mamnuuc waa masale iyaduna khilaafiya badankood waxay qabaan culimadu oo madaahibta afarta ah iyo keyrkoodba in ay xaaraam tahay isticmaal oo dhan weelasha dahabka iyo fidada inaan cabitaan iyo cunitaan iska dhaafa xataa isticmaal kale inaan la isticmaali karin saasay ku tageen qaar ba waxay leeyihiin yukrah bacdu ahlilcilmi qaar waxay leeyihiin maya cunid iyo cabid unbaa xaaraamahe isticmaalka kale xaaraan ma ah sidaana waxaa doortay labadii caalim ee reer yamaneed alimaam sancaani amiiru sancaani iyo maxamed bin cali shawkani iyo keyrkood waxay leeyihiin cunidda iyo cabidda unbaa xaaraam ah isticmaalka kale lama diido bacdu ahlilcilmi baa waxay soo guuriyeen ra'yigaa hadda aan idhi jumhuurtaa qabta oo isticmaalka laftiisa waa xaaraan bay qabaan bay waxay soo guuriyeen qaarkood inuu ijmac yaho layskaba khilaafsanayn ragga soo guuriya waxaa ka mid a ah ibn cabdilbar nawowi ibnu qudaama ibnu muflix asagiir alkhaiib sharbini muqni muxtaajka iska leh laakiin ijmaacaas sidii kii horeo kale weeyaane isaguna wax jira maaha masalo masale khilaafiya khilaafkeeduna caaya marka ijmac jira maaha ayib ha u badnaadeen culimmadu dhankii ay mas'aladii horeba u badnaayeen oo isticmaalku waa xaaraam cunidiiyo cabiduba say xaaraam u tahay laakiin ninkii ijmaac sheegta waxaa ku filan in la sugo culimmada rag ka midoo khilaafay intaa haddii la keeno warkiis waa buraya waana la hayaa masaladu ina ayib taa markaan ka gudubno su-aashaan isweydiinayna waxay tahay ra'yiga odhanaya lama isticmaali karo iyo ra'yiga odhanaya waa la isticmaali karaa waxaan cunitaan iyo cabitaan ka ahayn kee xoog badan marka la aado daliilka dhankiisa waxaa xoog badan ra'yiga odhanaya cunid iyo cabid waxaan ka ahayn waa loo isticmaali karaa ra'yigaasaa xoog badanoo walow culimada qabta haba yaraadeen laakiin min xayu daliil isaga xoog badan seebuu ku xoog badan yahay wuxuu ku xoog badan yahay axaadiista ay qolada daliishadeen waa kuwan meesha ku yaallo cunid iyo cabitaanka ku saabsan taasay u daliishadeen isticmaalkana oo yidhaahdeen maadaama cunid iyo cabidna la diiday intifaac iyo isticmaalka kalena waa la mid waa qiyaas marka waxaa loogu jawaabay ashyaada asal waxaa u ah alibaaxa iyo in la isticmaali karo nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiistiisa wuxuu ku khaas yeelay uun cunid iyo cabid macnihii nebigu ku khaas yeelay macno ka guda weyn inaad samaysaanna waa khilaafu xadiid walafdi rasuul salawatu rabbi waslamu calayh nebigu ma wuxuu u waayey fasaaxo in uu yidhaahdo isticmaal cabiro meeshuu cunid iyo cabidka cabiray laska waxaa ku soo arooray isticmaal khaas ah oo cunid iyo cabid ah wixii aan intaa ka baxsan daliil bay u baahan tahay loomana daliishan karo laskan khaaskaa ah ee cunid iyo cabidda kusoo arooray waana wajih wey ra'yigaasi waxaa kaleeto iyadana yani waxa wey yani u markhaati kacayo xoojinaya camalkii salafka ridwan ullahi calayh weelal waxay lahaan jireen fida ah oo guryahooda ooli jiray oo aynan cunid iyo cabitaan u isticmaali jirin laakiin ay qaabo kale u isticmaali jireen waxaa ka mid a maalan xadiidkan hadda saxiix muslimka aan ku sheegnay xadiidka xudayfa ee baabka inoogu horeeyey sababtuu xudayfa ku sheegay markaan sheegayni sooma maynaa dhihin sababta keentay waxay ahayd weel fida a ah baa loogu keenay cabitaan sooma markaasuu ninkii ku tuuray sooma meesha maxaa ka muuqda xudayfa inuu lahaan jiray weel fida ah laakiin uu diiday uun in cabitaan loo isticmaalo laakiin weel ahaan uu guriga yaalay soo kama muuqato waa ka muuqataa waa daliil ayib waxaa kaleeto iyadana daliil labaad ah oo xoojinaya ra'yiga isaga ah qisada caanka ah umu salma radia allahu canha bukhaari baa iyadana soo saaray iyo xumaydi weliba lafdiga xumaydi baa hadda ku taalla arrintanaan sheegayna fi ljamci bayna saxiixayn buu ku sheegay umu salma radi allahu canha waxay lahaan jirtay juljul juljul min fida juljulku waa weel weel fida bay lahaan jirtay oo ay ku kaydsan jirtay timo ay nebiga kala hadhay nebiga sal lay slam aaaartiisii timihiisii qaar ka mida weel ay ku kaydsatay lahaan jirtay dadka xanuunsanaya marka loo soo diri jirto intay biyo ku shubto oy ugu qasto bay markaa dadka xanuunsanaya siin jirto ku daaweyn jirta ayib weelku waa weel fida ah cidda haysatana waa tuma umu salama radi allahu canha laakiin cabitaan iyo cunto umayna isticmaaline aafaartii nebigay ku kaydsanaysaa soo ma taana waa talabaadoo umu salama umu lmuminiin radi allahu canha inay weel fida lahaan jirtay baa ku cad bal saxaabadu inay u soo diri jireen dadka xanuunsanayay ogaayeen baa ka muuqata aan laguna khilaafin ayib asarka xudayfa iyo umu salama waxay ka markhaati kacayaan inay saxaabadu lahaan jireen qaarkood weelal fida ah laakiin cunid iyo cabitaan ayna u isticmaali jirin taasi hadday sidaas tahay wax nasoo isticmaalka diidayana aan la haynin asalkii baa lagu soconayaayo aslu isticmaal waa mubaax aslu lintifaac waa mubaax walaa daliila cala almanci baa laleeyahy wax daliiloo maanicana ma jiro ama axaadiistan reebaysa ku cunidda iyo ku cabidda reebaysaay waa arrin khaasoo cunid iyo cabid bay ka hadashay qiyaaska looga qiyaas qaadanaya isticmaalkana waa qiyaasun maca alfaariq qiyaasun maca alfaariq laa yasiir laa yamshi lianna yani addacwa awsac min adaliil wey ah, daliilkay deliishanayaana arrin khaasoo ku soo arooray oo cunid iyo cabida waxayna sheeganayaan oo u daliishanayaan arrin ka guda weyn oo ah isticmaal oo dhan soo ma sidaas daraaddeed ma soconayso istidlaalkaasi jumhuurtu wasawaabu waxa weye sida saxiixa ah isticmaalaadka kale waa loo isticmaali karaa weelasha fidada iyo dahabka ah laakiin cunid iyo cabid khaasatan unbaan la ogolayn ra'yigaas salcaani iyo shawkani iyo keyrkood ay rajaxayaan ayaa xoog badan masaladiisa waa khilaafiya sidaan horayba u sheegay su-aal baa la waxaa la yidhi dahabkiiyo fidada maxaa la diiday maxaa loo yidhi ha ku culino ha ku cabino cilada cilada maxay tahay cilada loo diiday qaar waxay leeyihiin waxaa loo diiday fakri iyo kibiir baa ku jiro masaakiinta quluubtooduna waa ku jabaysaa oo de markii dadkii xoolo haystay dahab iyo fido weelal ay samaystaan miskiinkiisoo qalbi jabi maayo saa waxaa la yidhi jawaahir ka qaalisan baa laysu ogol yahay in laga samaysto weelasha cilladu hadday taa ahaan lahayd jawaahirta kale qaaligaa iyo dhagaxyaanta kale qaaligaa baa laysu diidi lahay cilladaasi ma soconaysa mar kale qolo waxay yidhaahdeen cillada loo diiday waxa weeye dahabka iyo fidadu lacag bay ahaayeen lacagtii waagaa la isticmaalaya dahab iyo fidiya haddii marka la yidhaahdo weelal ka samaysta lacagtii baa yaraanayso dhib u geysanaysaa taana ra'yi ay culimada qaarkood qabaan qaarna waxay leein cilladu waxa weeye gaalo ha isku shabihina atashabuh bilkufaar baa laysu diidaya waxayna qoladaasi ka qaateen xadiidka lafdigiisa maxay l nebigu muxuu ku celeeyey ya fainaha lahum walakum fi laakhira maxaa yeelay waxaa laga fahmayaa inay sababtu tahay gaalaa adduunka isticmaasho dahabkiiyo fidada cabid iyo cunud u isticmaashee ha shabihina soo ma oo dhaqankoodoo kale ha qaadanina gaalada tashabuheeda in layska reebana waa mas'alo asal ka mida usuusha shareecada oo qur-aanka iyo sunnada ay kutusayaan manaa saas weyaan ayib an ibni cabaasin radi alahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu ihi idaa goortii dubiqa la magdiyo alihaabu fidada iyo dahabka haddii daruuro loogu baahdo daruuro asal ahaantooda marka la xidhanayo laysku qurxinayo lalabisanayo waa mas'ale karo dumarka muslimiintana waa loo ogolyahay way ku labisan karaan raggase looma ogola inay ku labistaan allahuma fidada ayaa kaasan iyo wax laga samaysan karaa oo laga xidhan karaa ayib taasi waa mid laakiin dahabka laf ahaantiisa hadday daruura keento oo laga maarmi waayo isaga laftiisa raggu inay isticmaalaan dhib kuma jiro daruuro ahaan wuu u bannaanana waxaana kutusaya xadiidka sunan abu daawuud ku yaalla min xadiidi carfaja arfaja wuxuu ahaa nin saxaabiyo sanku go'ay maqan ma dagaal buu ku go'ay ma wax kala sankaa go'ay markaasuu sankii wuxuu samaystay san fidaa ah. san fidaa buu samaystay fidadu marka waa macdan tabar daran marka dahamka loo fiiriyo way urtay markaasuu nebigu wuxuu u rukseeyey inuu samaysto san dahaba ah. ah, san dahabuu marka samaystay marka waxaa loo deliishadaa haddii laga maarmi waayo daruuro noqoto ruuxa maalan ilig inuu gashadoo kale oo maalan iligii fidadii anfaci weydo waxyaabihii kale anfaci waayaanoo daham wey wax kale uusan anfacaynin xaaladahaasoo kale salaa maanica sankii carfajo kale wey ah, sankii carfajo amaa asal ahaantiisa mamnuuc buu ka yahy ragga asal ahaan macnaha ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii dubiqa la magdiyo alihaabu haragii faqad ahura daahir buu noqday waa aahiro ahrajahu waxaa wariyey xadiidka muslimun muslim baa wariyey kadalika abu daawuud baa wariyey axmed fi lmusnad malik fi lmuwaطac daar qutni fi sunan bayhaqi fi sunan طaxaawi fi mushkil aaaar baqawi fi sharxi sunan iyo keyrkoodba xadiiskooda wariyey ayb wa cinda alarbacati afarta agtooda waxaa ahaaday afartee afarta ahlu sunanka ah waxaa agtooda oo ay wariyeen iyagu ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la magdiyo faqad dahura daahir buu noqday yacni lafdiga muslim bay ka duwanyihin iyagu lafdigoodu iyagu waxa weye xadiidka ay ku wariyeen ayumaa ihaabin dubiqa hee faqad ahurada hora raacsan mana faqad dahura daahir buu noqday sidaasaa waxaa ku wariyey sidoo kale axmed iyo bayhaqi iyo abu cawaana iyo eyrkooda ayb waxaana saxiixinaya abu ciisa tirmidi iyo keyrkii ayaa saxiixinaya xadiidka arbacadu ay soo saareen ayb labada lafdi waxay ku kala degedsan yihiin idaa dubiqa alihaabu iyo ayumaa ihaabin way kala caamsan yihiin lafdiga ayumaa ihaabin yadullu cala alcumuum soo ma ah. cumuum buu kutusaya harag kasta noocuu dooni ha ahaa xayawaanku dooni ha ka soo jeedo oo la magdiyo waa daahiroobay marka yani ma wato macnaha caamka ta hore lagama fahmayo ama kuma caddo sariix kuma ah wacan salamata bni lmuxabiq radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yihi dibaaqu juluudi lmaytati baktiga hargihiisa magdintiisu uhuuruhaa daahirinteeda wey ah, dibaaqu juluudi lmeytati meytada iyo baktiga hargaheeda magdintooda luqaduhu waa kala duwan yihiin luqadda carabiga ah iyo ta soomaaliga ah yacni waxa weeyaan way isdabamarsan yihiin sidaas daraaddeed shaygu hadday isu idaafaysan yihiin saddex afar shay oo isu idaafaysan waxaa laga bilaabaa mudaafu ileyhiga ugu dambeeyaa laga bilaabaa laqmada markaasaa gadaal loo wadaa ilaa kii ugu dambe kii ugu horrey ku keento saas way macnaha ayib dibaaqu juluudi lmaytati baktiga hargihiisa magdintoodu ahuuruhaa uhuuruhaa daahirinteedii wey saasay daahir ku noqonay saxaxa waxaa saxiix yeelay buuhi xadiidkaasi ibnu xibbaanba ibnu xibbaan baa saxiix ibnu xibbaana baa saxiix yeelay macnaha muuna inoo sheegin cidda warisay soo ma xadiidka waxaa wariyey axmed abu daawuud ibn xibbaan nasaa-i bayhaqi daara qutni xaakim intoodaas way soo saareen can salmati muxabiq bay ka warinaya salama wuxuu yidhi rasuulku sal lay aslam fii kaswati tabuuk duulaankii tabuuk ayuu ataa calaa beytin guri buu yimid nabigu sal lay slam fa idaa qirbatun mucallaqa markuu guriga yimidba ashuun meel sudan oo meel ka laalaada ayuu nebigu arkay sal lay sl fasa'ala almaaa markaasuu biyo weydiistay markaasaa waxa dhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inaha meytatun waa bakti ah, yani waxa weeyaan eh, bahashan la yidhaahdo muxuu ahaa qirbadu maxaa la ydhaha shulman sibraar ah, ah, qirbatan sibraar mucallaqatan oo meel la suday markaasaa waxay yidhahdeen rasuul ilaahayo waa baktiyo istibraarkani wuxuu ka soo jeedaa neef baktiyey ayb markaasaa nebigu wuxu yh sl lay aslam dibaaquhaa tuhuuruhaa magdintii la magdiyey baa daahirinteedii ah markaad magdiseen baa daahir bay noqotay weel caadiya wey marka ayb lafda abi daawuud wey kaas lafda abi daawuud baa sidaas man xadiidka marka salmat bn waxaa werinaya waxaa saxiix yeelay xaakim dahabi ibn xajar fi talkiis alxabiir wuxuuna ku wareegayaa xadiidka oo madaarkiisa uu ku wareegaya nin la yidhaahdo john ibnu qataada ama john ibnu qataada waa nin taabiciya oo majhuululxaal ah sida sawaabka ah ibn xasmi baa wuxuu yidhi waa saxaabi laakiin waa la radiyey waxa la yidhi saxaabi maaha wasawaab waa taabici waana majhuululxaal waa majhuululxaal majhuululxaalkana xadiidkiisu muxuu yahay ma daciifba ma xasan ba ma saxiix ba ya waa daciif soo ma xadiidku marka sanad ahaan waa daciif laakiin waxaa u markhaati kacaya axaadiista kale soo ma xadiiskaa hore muslim xadiiska inoo soo socda axaadiis kaloo saxiixeynka ku yaaliyo sunanka axaadiista haragu haddii la magdiy inuu daahir noqonayo kutusaya axaadiistaasaa shaahid u ah wabittaali xadiidku sanad ahaan daciif haba ahaadee laakiin matni ahaan iyo macnihiisu waa saxiix sooma saasay man sidaas daraaddeed bay culimmadu u saxiixiyeenoo yani ragga aan sheegnay xaakim iyo dahabi iyo ibni xajar iyo sheekh iyo sidaas daraaddeed bay u saxiixinayaan macnaha yani wax way saxiixun lishawaahidihihawaahidiiasa macnaha keenaysaxada ama sanad ahaan dacfi baa ku jira wa can maymuunata maymuuna waxaa laga warinaya radi allahu canha qaalad waxay tihi mara nabiyu nebigu wuxuu soo maray sal lla alay waslam bishaatin neef adhi ah oo yajuruunaha ay jiidayaan neef adhio ay jiid neef adhio baktiga wey neef adhio baktigo jiidayaan oo iska fogeynhayaan buu nebigu soo maray sal lla alay slam faqaala markaasaa wuxuu idhi low akhadtum maad qaadataan ihaabahaa harageeda ah, ama haddaad qaadan lahaydeen ibhaabaha harageeda lowda tamanina waa laga dhigi karaa shardiyana waa laga dhigi karaa ah, yani maad qaadataan harageeda ama maad yani haddaad qaadan lahaydeen faqaaluu markaasa waxay idhahdeen inaha iyadu meytatun waa bakti rasuul harageeda maxaan qaadanaa waa meydi waa bakti faqala nebigu wuxu uri sal lay wasalam yuahiruhaa waxaa daahirinaya almaau biyaha iyo walqaradu iyo caleenta gobka ah, alqarad waxa weeyaan waa awraaqu sidri waay sidrigana waxaa la yidhahdaa waa geedka gobka ah waa geed lagu magdin jira hargaha saas man ahrajahu waxaa soo saaray abu daawuud baa soo saaro wariyey wnasaa-iyu iyo nasaa-i waxaa kaloo soo saaray axmed iyo daara quni iyo ibn xibbaan bayhaqi intooduba way wariyeen waxay ka warinayaan gabadh la yidhahdo caaliyata binti sumaya caaliyata binti sumay baa waxay tidhi kaana lii hanamun biuxud adhi baa waxaan ku haystay buurta uxud agteeda meesha uxud fa waqaca fiiha almowtu adhigii baa waxaa ku dhacay geeri wuu leeday fadahaltu calaa maymuunata zawji nabiy sal lay slam maymuunata binti xaaris xaaskii nebiga sal lay slam baan u soo galay bay tiri fadakartu dalika laha markaasaan u sheegay maymuunoy xayntii cudur baa galoo dhammaadse yaan ku ihi faqaalat lii maymuunatu maymuuna waxay tidhi low akhadta juluudaha faintafacta biha hargaheeda intaad qaadato maad ku intifaacdi adhigii hadduu dhintay haragga kala baxo intifaacso markaasaa waxay tidhi gabadhii waa weydiinaysa caaliya awayaxilu dalika homiyay bannaan tahay bakti in harag lagala baxay ma wax bannaanba markaasaa waxay tidhi umaymuuna nacam haa mara calaa rasuuli lahi sal lay sl nebiga waxaa soo maray bay tihi rijaalun min quraysh rag reer qurayshyada yajuruuna shaatan lahum mila alximaar oo jiidahaya neef adhiyoo ka baktiyey sidii dameerko kale sidii dameer baktiyey oo kale iska fogeynhaya niman noocaasaa nebiga soo maray bay tihi sal lay aslam faqaala lahum rasuulu lahi sal lay slm markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi yuطahiruha almaau waalqarad waxaa daahirinaya oo harageeda idiin daahirinaya biyo iyo iyo caleynta gog lafdigaas abu daawuud baa soo saaray ayb xadiidka sanadkiisa marka abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayaan iyo keyrkoodba raggaan sheegnay laba cilaa ku jirta nin la yidhahdo cabdullaahi bnu malik ibnu xudaafata oo maqbuul ah maqbuulka haddii aan cid mutaabacaysan la helin waa daciif yani maqbuul fi lmutaabacaat wa haddii cid raacda la waayo warinta ku raacda waxba tari maayo marka waa maqbuul ta labaadna waxa weyaan cilada labaad hooyadii alcaaliya binti subayc ayaduna waa majhuula sida imaam dahabi caleyh raxmat llahi u ley cijli baa tawsiiqiyey laakiin tawsiiqinta cijli majaahiisha isaga iyo ibni xibbaanba waa lagu yaqaanaa inay tawsiiqiyaan waa mutasaahiliin fi tawiiq isaga iyo ibni xibbaanba saas daraaddeed waa majhuula walow cijli haba tawiiqiya marka iyadoo majhuulo ah iyo wiilkeediioo maqbuul ah meesha ku jira xadiidka labadaa cilaa saaran ha ahaatee xadiidku sanadkiisu dacfiba ha ku jiree laakiin shawaahid buu leeyay sooma oo shawaahiddu awe axaadiistaynu soo marnay iyo kuwo kaleeta shaahid ah awaahidaas marka xadiidku ku sugnaanaya ku xoogeysanaya waxaana saxiixiyey ibnu sakan xaakim sheekh albani aleh raxmatullah iyo eyrkood raggaaso dhan ba adiwaxaa kaleeto iyadana mudan xadiidku asalkiisu marka laga reebo biyaha iyo gobka caleentiisa labadaa marka laga reebo xadiidka asalkiisu wuxuu ku yaalaa saxiixaynku ku yaalla inta aan saxiixaynka ku oolini waa biyaha iyo iyo qaradka xadiiska intiisa kaleeta asalkiisu wuxuu ku yaalla bukhari muslim ayib cabdullahi bn cabaas baa warinaya oo wuxuu leeyahay tasadiqa calaa mawlaatin limaymuuna bishaatin gabadh mawlaada oo addoon ahaan jirtay oo ay leedahay maymuuna waxaa lagu sadaqaystay neef ariga fa maatat markaasay neefkii arigaa ka dhintay way dhimatay fa mara biha rasullahi sal lay slm rasuulkaa marka soo maray neefkii arigaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hallaa akhadtum ihaabaha fantafactum bihi harageeda maad qaadataanoo intifacsataanood ku intifaacdaan markaasaa waxay yidhahdeen inaha meytatu nebi alla waa bakti markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam inamaa xaruma akluha cunideeda umbaa xaaraam ah in la cuno umbaa xaaraame laakiin haragga in lagala baxo la magistoo la isticmaalaayey lama diidin waay riwaayada muslimna waxay ku dartay fadabaqtumuuhu maad magdisaan tumuhu buhaari kuma jirto laakiin muslimkay ku jirta ah, maad magdisaan ood qaadataan ood intifaacsataan bu nabig uri sl lay slam xadiidku marka asalkiisu wuxuu ku yaallaa saxiixaynku ku yaalla sooma laakiin inta hadalku ku jiro ee aan saxiixaynka ku oolin waa ziyaadada biyaha iyo iyo qaranka ah, labadaas way manaa ayib almuhim xadiisku waa sugany xadiidku waa sugany axaadiistaas aan soo sheegnay dhammaanteed isku xugun bay ku wareegeysa xukunkay ku wareegeysa waxaa weeye weelasha laga sameeyey haragga sibraarka iyo wixii la mida ah. weelasha haragga laga sameeyey haddii neefka ay ka soo jeedaan iyo xayawaanka laga soo saaray gowrac sharciya la gowracayna asagu magdin uma baahna oo dee neefka gowraca la gowracayey waxay xalaalaynaysaayoo daahirinaysaa ajsaadiisoo dhan soo ma lafihiisa hilibkiisa haraggiisa neefka haddii la magdiyo sidiisuu haraggiisu daahir ku yahy laakiin waxaa laga hadlayaa sibraarka ama haragga weel ahaan loo isticmaalayay ee ka soo jeeda neef baktiyey ama xayawaan baktiyey magdintaasi la magdiyey ma daahirinaysa magdintana waxaa la yidhaahdaa haragga marka xayawaanka laga siibo wuxuu wataa qashin fara badan ma wuxuu wataa hilib buu wataa baruur baa ku hadha waxaa ku bata dhacaan fara badan baa ku hadha waxyaalaha ku hadha ee keena inuu uro ayaa laga laga zuulinaya wixii la doonaa la isticmaali karaa milix ha la isticmaalo kiimika kale ha loo isticmaalo muxuu ahayey gobka ha loo isticmaalo dharkayn ha loo isticmaalo dhammaansho ha loo isticmaalo waxaa doonta isticmaal adiga taxdiid ma jiro waxa lagu zuulinayo wuxuu doonu noqon karaa laakiin muhimaddu waxa weeyaan haragga in qashinka laga saaro ayaa magdinta la yidhahda xataa intii warshad la geliya hadduu soo baxo waa sax saas maa saasuu ku magdisan yahy qashinka in la saaruma macnaha laga wadaa ayib axaadiista marka waxay inoo faa'iidaysay haragga haddii la magdiyo baktina uu ka soo jeedo inuu daahir noqonayo waxaa aada loogu kala tegsan yahay marka haragga markii la magdiyo daahir noqonayaay waa kee taasaa lagu kala tegsan yahay aqwaal aada u fara badan iyo dood badan baa ku jirta laakiin wax yar haddaan dul marno xanafiyadu waxay qabaan harag kasta oo la magdiyo wuu daahir noqon karaa markii laga soo reebo bini aadamka haragiisa iyo doofaarka haragiisa oo bini aadam iyo hara kala bix labada markii laga reebo inta kale haddii la magdiyo daahir bay noqon baydheh cinda alxanafiya eyga haddii la magdiye haragiisu daahir buu noqonaya cinda eyga unbay iyagu waxay soo reebeen doofaarka soo reebeen iyo bini aadamka qolo kale waxay mareen maba daahir noqonayo haddii la magdiyo xataa xoolaha la cuno haragooda hadday baktiyaan magdinta waxbaba ma daahirsaba maalikiyada iyo almashhuur min madhab alxanaabila baa saas xataa haddii la magdiye leey xataa haddii la magdiyo daahir ma noqonaye waa un la isticmaali karaayo ingeyg wax ingegan baa loo isticmaali karaa waad ku tukan kartaa isagoo ingegan laakiin qoyaanbaad ka ilaali haddaad qoysa de nijaasu ahaaye nijaaso qoyaan taabtasoo ku nijaasan mayso halkaasay maraya magdintu keliya ingeygiisaas in lagu isticmaali karo basay kuu banaynaysaa bay leeyihin qolana halkaasay marayaan ayib qolo kale waxay leeyihiin magdintu waxay daahirin kartaa harag kasta marka laga reebo eyga iyo doofaarka iyo wixii ay dhaleen wixii midkood ka dhashay ama labadooda ka dhex dhashay taasi waataan ku naqaanay madhabkii shaaficiyada soma waxaan doofaariya ka ahayn ey iyo waxay iska dhaleen ama midkood u dhalay intaa waanwaay qabaan manaa in ay daahirin karto ra'yi kalaa jiro odhanaya badintu waxay daahirin kartaa wixii gawracu daahirin karay wixii gawrac markii la gawraco gawracu xalaalayn karay baa magdintuna haragiisa daahirin karta oo muxuu noqonaya markaa waxyaalaha hilibkooda la cuni karo soo ma ila gawracu kuwa unbuu xalaalayn karay sooma dameer haddaad gawracdo ma hilibkiisu ma kuu banaananay maya soo ma marka qola halkaas samir waxay leeyihiin wixii gawracu haddii la gawraco hilibkiisu banaanaanayey ayaa hadduu baktiyo haragiisa magdintu daahirin kartaa laakiin wixii gawrac aan ku xalaaloobaynin ee haragiisa haddii la magdiyona ma daahir noqonayo halkaana qolyaa maray oo taqriiban waxaa ra'yigaa ku tagay maalik baa laga wariyaa waxaana doortay abu thawr xanaabilada qaarkoodna way rajaxeen majdi iyo ibnu raziinna la yidhahda iyo ibnu cabdilqawi iyo ibnu taymiye iyo qolyaa rajaxay ra'yigaas ayib ra'yi kalena waa jira wararkaas iyo warar ka fara badan waa khilaafaadka masalada ku jire laakiin ra'yiga ugu xoog badan waxa weye daliilka marka la arko waxa weeyaan xayawaan kasta oo noolo ah oo baktiyey adoon kala qaaday haddii la magdiyo haraggiisu daahir buu noqonaya ra'yigaasaa u xoog badan xataa eyga iyo doofaarka xataa eyga iyo doofaarka haddii la magdiyo haraggooda waa la isticmaali karaa ra'yigaasaa ugu xoog badan min xayu daliil culimada qabtayna waan idiin sheegay ma ayib muxuu ku xoog badan yahay wey su-aasha wuxuu ku xoog badan yahay axaadiista sheegtay haragga haddii la magdiyo inuu daahir noqonayo miyay kala qaaday mise way duduubtay ya mayna kala qaadayna way isku duduubtay a inaan la kala qaadayna culimada qabtaa soo mina sheeg waxaa qaba inay kulligeed daahir noqonayso culimo badan culimo badan oo madaahibta badankood ka socda waxaana rajaxaya sancaani iyo muxuu ahaay sheekh islam ibn caleyh raxmat ullah bar buu isaguna rajaxay madaahibta culimmadooda qaar badan oo ka midana saasay marayaan ayib ra'yigaasi qaba inay kulligeed daahir noqonayso ayaa waxa uu yahay ra'yiga uu xoog badan waxaana ku tegey culimmada aan sheegnay taqriiban daliilkiisuna waxa weeye nusuustu ma kala qaadin hargaha waa mid midda labaadi waxa weeye xadiid caaisha oo daara qutni uu soo saaray daara qutni uu leeyahay sanadkiisu waa xasan rijaaluhuna waa ayaa wuxuu nebigu yihi sal ly wasalam uhuuru kulli adiimin dibaaquhu uhuuru kulli adiim harag kasta daahirintiisu dibaaquhu makdintiisa w xadiikaas muxuu isticmaalay marka uhuuru kulli adiim kulli waxay ka mid tahay min alfaadi alcumuum sooma alfaad alcumuum hadday ka mid tahay iyo siyaq alcumuum ruuxii yidhaahda kaasi ma gelayo haragaasi ma gelayo waxaa looga baahan yahay daliilu takhsiis soma daliilu takhsiis marka ma jiro kaasi waa mid xadiikaasina waa xadii fogan xadiidka labaadee xoojinaya waxa weye xadiid bayhaqi ibn casaakir ay soo saareen ibn casaakirna uu leeyahay ruwaatuhu kulluhum iqaat dahabina uu leeyahay hada xadiidu nadiifu lisnaadi hariib uu leeyahay kama fii siyar aclaami nucmalaa ayaa isaguna macnaha sheegayo wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam harag kasta oo la magdiyo magdintaa daahirintiisa waxaa kaloo ayidaya xadiidka cabdullahi bn cabaas daara qutni waa soo saaray waana xadiis saxiixa shekh albani caleh raxmat llahi saxiixiyey wuxuu yidhi nebigu sal lay aslam dibaaqu kulli ihaabin dibaaqu kulli ihaabin tuhuuruhu harag kasta magdintiisu waa daahirintiisa waxaa kaloo xoojinaya xadiidka cabdullahi bnu xaaris waxaa soo saaray xaakim waana xadiis sugan isagana wuxuu nebigu uri sal lay slam dakaatu kulli maskin dibaaquhu xarag kasta magdintiisu waxaan u jeedaa daahirintiisu waa magdintiisu nusuustaasi kulli maxay cabirtay kulli kulli kulli kulli sooma ayb xarag kasta bakti kasta haraggiisa bay axaadiistu cabirtay istinahan marka madaahibta qaarkood iyo culimmada qaarkood ay ku tageen wuxuu u baahan yahay in la helo cumuumkaas wax ka soo reeba soo ma nas ka soo reeba haddii la helana ahlan wasahlan haddii la waayana maya hadday yidhaahdaan noloshayba nijaaso ku ahaayeenna dee dameerka iyo xayawaanaadka kaleba lama cuni jirin hilibkooda qolyahan diidane eyga iyo doofaarka ka soo reebaya bidaat waxay leeyihiin nijaasadooda muqallada ah nijaasadooda ayaga sii xajirto dee kana toddoba la dhaqo waa kaan soo marnay sooma kanina waxa weye nijaasanimadiisa qur-aankaa sheegay inkastoo dhaqidda toddobada la dhaqaya aan soo sheegnay inaynan nas lahayn bal imaamu nawowi caleh raxmatullah soo maynaan ka soo goorin nawowi inuu laa maaragtay daliil ma leh sawaabka waxa weye nijaasada khinsiirka iyo doofaarka sida nijaasooyinka kale baa loo dhaqaya masladu marka waa saasoo dhankaasay u xoog badan tahay daliil ahaan amaa khilaafiye ma tahay masaladu waa khilaafiye khilaafkeedun xoog badan yahi weliba waxaan sheegnayo culimmadu u badan yihiin dhanka kale soo ma laakiin waxaan ka hadlaynaa ubadnida dhankaasaa loo batay daliil ma masalada qabsada kutubta qaarkood khaasatan fiqiga waxaad ku arkaysaa jumhuurtaa qabta hadduu ku yidhaah waxaaba laga yaababa ruuxu jumhuurba hadduu arkaba inuu is yidhahdo alxaqu maca aljumhuur dad jumhuuriyiin la yidhahdaa saasaa iska jira ayna u badnayn inay wax xaqiijin karaan oo adilada dib u baari karaan oo marka xaggaa loo batayba hadduu yidhaahdo ubadashadaasu isagu iska raacaa ubadashadu daliil maaha qad yakuunu alxaqu maca alqila sooma xaqu inuu inta yar la jiraa dhici karta waqad yakuunu maca alkasra wa maca aljumhuur waxaana loo noqonayaa maxay daliishadeen adiladaa marka lagu kala rajaxaya ra'yigoode hawe laguma kala rajaxay anaga madhabkanagii baa sidaa ahaa ah, madhabkanaga anaga saasoo ahaa laguma kala rajaxo masaladu mar hadday khilaafiye tahay waa inaad u noqoto maxaa la deliishaday adiladii isu muqaaranayso wixii marka sawaab kuugu muuqda markaa aad raacdo waad ku qasbanta haddaad wax baari kartoba haddaadan baari karayninna waxaa ku yaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiide ciddaad diintiisiiyo muxuu aha alla kacabsigiisa ku kalsoonta wuxuu kuu sheegana diin ka dhig saasmxadii kalea jira marka xadii kale baa jira oo intaynaan ka bixin inaynu ka jawaabna laga maarmaan ah. xadiikaasi waa xadiidka cabdulahi bni cukaym daahirkiisu wuxuu u muuqdaa inuu ka hor imaanayo axaadiistaas ka dhigtay haragga haddii la magdiyo inuu daahir noqonayo xadiikaasi waxa weye cabdulahi bni cukaym baa warinayo wuxuu yihi ataanaa kitaabu nabiy sal lay slam nabiga kitaab uu soo qorayo waraaqiisaana soo gaadhay wa ana hulaamun anoo wiil dhallinyara maxaa kitaabkaa ku qoran anlaa tantaficuu biihaabi meytatin walaa casr ha ku intifaacina bakti haraggii walaa seeddiisa toona seed casabku waa seedaha alacsaab seedaha la yidhaha macnaha ayb xadiidkan waxaa soo saaray abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja iyo axmed iyo keyrkood baa soo saaray wuxuuna ku tusayaa inaan haragga la isticmaali karin haragga inaan la isticmaali karin xadiidkan cabdullaahi ibnu cukaym iyo axaadiista kale sayn isu waafajinaynaa xadiidka waxaa qabsaday imaamu axmed fii riwaaya oo wuxuu leeyahay harag la magdiyey lamaba isticmaali karo mutlaqan qolada diidanba haragga in daahir noqonayo ayaa xadiiska qabsatay laakiin xadiiska jawaabkan ban ka bixinayna waxay tahay xadiidka horta sixadiisa aad baa laysugu haysta oo idiraab baa xadiidka ku jira laleeyahay inkastoo sheekh albani iyo muxadisiin kale ay rajaxayaan oo xadiidka saxiixinayaan haddana khilaaf iyo idiraab aan fududayn baa xadiiska ku jira oo aad baa laysugu haystaa sixadiis waa mid midda labaadee xataa hadduu sugnaado xadiidka cabdullaahi bnu cukaym iyo axaadiista kale intaynaan kala rajixin maxaa loo baahaya inaan qaadno ya waa inaan jamcin raadinno sooma inaan jamcin raadinno wa jamcintuna waa suuroobi kartaa waxaa lagu jamcinayaa ihaab xadiisku muxuu cabiray xadiisku muxuu yidhi anlaa tantaficuu biihaabi maykatin sooma ihaab maxaa la yidhahda marka ihaab waxaa la yidhahda bayna culimada luqadu leeyihiin alihaab huwa aljildu qabla adibaaq haragga intaan la magdinin baa ihaab la yidhahda annadr ibnu shumayl ninkii luqawiga ahaa muxadiska ah iyo rag kaleetoo luqawiyiina ah waxay leeyihiin ihaab sidiisaba waxaa la yidhahdaa haragga intaan la magdinin maxaa soo baxaya marka xadiisku inuu reebayo haragga intaan la magdinin ha intifaacsanina soo ma axaadiistanna maxay tidhi haragga markii la magdiyo kadib intifaacsada ma iska hor imaanayaan marka ya ma iskama hor imaanayaan kana wuxuu ku saabsan yahay intaan la magdinin waana sax kuwanina waxay ku saabsan yihiin markii la magdiye kadib waana sax laba meelood bayba u kala socdaan middo meel buu ku saabsan yahay xadiisu iskama hor imaaneen marka sidaa in lagu kala wajaho ayaa wuxuu yahay ra'yiga ugu fiican oo ay culimmada qaarkood marayaan wy man ayib xadiikaasi marka wax dhiba inoo keensan maayo wy man sidaas markii loo wajaho su-aal lilfaa'ida aan uga jawaabayno waa waxay tahay haragga intaan la magdinin waa nijaas soma halaga baktigu intaan la magdinin soo nijaas maha inuu nijaasadii xaggeen ka qaadanayna nabigu wuxuu ihi uhuuru uhuuru sooma ah. shaygee la daahiriyaa wax nijaasa ah, sooma inuu nijaasa yahay meel dhig marka lanna baktiguu ka soo jeedaa baktiguna waa nijaas sooma ayib intaan weli la magdinin ma laga ganacsan karaayo ma la kala iibsan karaa waa masalo ganacsato fara badan hadda haysata w dadkan harkaha ka ganacsada ma leanna waxay sameeyaan haragga waxay ka iibsadaan gaalada gaaladuna hadday ataa hadday qaleenba waa bakti sooma xataa hadday gawraceen waa mushrikiin waa bakti haraggiibay keenayaan muslimiin baa ka iibsanaya lama magdinin warshadaa loo sii qaadaya ma bannaan tahay haragga intaan la magdinin in la kala iibsado waa masale fiqiyo khilaaf adagii ku jiro aada la isugu wasawaab sida xooga badani waxa weeye waa la kala iibsan karaa sidaasi ibnu qayim caleyh raxmat ullah hadyiguu kaga hadlaya ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah isaguna wuu rajaxayaa oo kitaabkiisan uu eh, ku sharxay muxuu ahaaye eh, sharxulmumtica ayuu macnaha waxa wey isaguna kaga hadlay wuxuuna leeyahay wasawaab intaan la magdinin waa la kala iibsan karaa laakiin markii loo baahdo in la intifaacsado markaa wey marka loo baahaya in la magdiyo waxay la mid tahay bay leeyihiin sidii mara nijaasowday oo kale mara nijaasowday suuqa ma lagala iibsan karaa intaan la dhaqin iyadoo nijaasa ma la kala gadan karaa ya waa la kala gadan karaa leanna waa la daahirin karaa sooma haragani waxa waa maro nijaasa oo kaleeto waa la daahirin karaa wabitaali waa la kala gadan karaa laakiin waa masale khilaafiyo fuqahada qaar baa qaba maadaama uu nijaaso yahay waa lama gadan karayo adiga waxa wey masaladaasi lilfaaida wey man ayb an abi taclabata alkhushani radi allahu canh wacan abi taclabata alkhushaniyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inaa anagu biardi qowmin dad dhulkood baan joognaa qowmkaasoo ahli kitaabin dad kitaabu saaxiiba ah ahlulkitaaba macnaa yahuud ama nasaara afa na'kulu ma cunaynaa fii aaniyatihim weelashooda ma ku cunaynaa dad gaalaan dhex toganahay ee weelashooda ma isticmaalaayo ma ku cunnaa qaala nabigu wuxu uri sal lay slam laa taakulu ha cunina fiiha weelasha ha ku cunina ilaa anlaa tajiduu inaydaan helinba mooye hayraha waxaan iyada ahayn weelashaa waxaan ahaynba inaad weydaan mooye haddaabaad weelal kale heli kartaan ha ku cunina oo haddaad markaa weydaan maxaad samaynaysaan iyada mooye wax kale weydaan faqsiluuha markaa dhaqa hadaad wax kale weydaanoo dana idinkugu qabato iska dhaqa oo wakuluu markaa cuna fiiha dhexdeeda ku cuna intaa iska nadiifisaan o iska dhaqdaan ku cuna waa markay dan idinku qabatay haddayna dan idinku qabaninood weelal aad kaga maarantaan haysataanna weelashiinaa kale isticmaalo oo iska badaaye saas way xadiid muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan cimraan bni xusaynin radi allahu canh cimraan bn xuseyn waxaa laga warinaya ana nabiya nebigu sal lay slam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu ana nabiya sal lay slam wa asxaabahu iyo asxaabtiisu tawadauu way weysaysteen min masaadati imra'atin haweeney weelkeed masaadadu waa weelka harag ka samaysa waa sibraar min masaadati imra'atin haweeney weelkeed mushrikatin oo gaal ah haweeney mushrikad ah oo gaal ah bay weel ay biyo ugu jireen bay nebigii saxaabadu ka weysaysteen muttafaqun caleyhi xadiidkana buhari muslim baa soo saaray fii xadiiin xadiis dhexdii xaal u ahaaday tawiilin oo dheer qiso dheer buu xadiidkani ku yihi qisadeeduna waxay ahayd bilikhtisaar markaan soo gaabino nebigu sal lla alay slam duulaamada qaarkood buu u baxay meel bay degeen salaadii baa ka tagtoo xilli barqinkii ah bay qoraxdu ku cisay adigu saxaabadu way kala hor toosan qisadaas waan ka gudbaynaa adiga nebigu sal lla alay slam markii dambe wuu soo kacay wurdadii markuu kacay saxaabada ina dhaqaajiyo yidhi meel bay degeen meeshii ay degeen bay marka ku tukadeen markaasuu nebigu cali wuxuu amray caliow kacbal meela intaad dhaqaaqdo meelaha biyo ka soo bidhaamiyo biy inoo raadi cali marka wuu dhaqaaqay biyuu raadiyey wuu soo samray waxbuu waayey meeshuu meel biyalow ma amar tacbaan wey rag waa rafaadsan isagii oo taagan baa waxaa soo martay haweenay neef geela wadatoo biyo u saaran yihiin markaasuu cali istaajay abal istaag buu ku yidhi markay istaagtay buu wuxuu ku yidhi goormaa biyo kuugu dambaysayoo xaggee biyo noogu dhow markaasaa waxay ku tidhi biyo waxaa idinku dhow meesha aan habeen iyo maalin kasoo socday bay tii markaasuu yidhi bal inaken rasuulkaan kuu geyn markaasaa waxay tii war rasuulkaas gibxaysa ma garanayso wax rasuulu yidhi markaasu wuxuu i rasuulkii nebi maxameda ah baan kuu beenayna keen markaasa waxay tihi ma majnuunu qurayshin ba ah, quraysh ninkii ka dhashay waa laa miyaad ka wadaa ilan dacaayadaasaa carab u gashay nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayaduna meelahaasay ka timid oo warkaa unbay magaalada ka qaaday ah, markaasu wuxuu ihi naa majnuun maehe waa nebi ilaahay bar warka daayana keen bu uu kaxeeyey nebigu ugeeyey salawatu rabbi waslam ale nebiga markuu u geeyey neefkii geelay wadatay baa la fadhiisiiyey ratigii baa la fadhiisiiyey labadii masaade u saarnaa labadii weel baa la soo dejiyey waa laga cabbay weelashay wateenna way ka dhaansadeen nin janaabo qabay oo salaadu ka tagto meeshii fadhiyeyna wuu ka qabaystay markii laga noolaaday ayaa weelasheedii oo biyihii sidii u buuxaan oo waxba iska dhimin baa ratigii loo saaray markaasuu nebigu wii bal waxaad haysaana isugu soo dardara mid kaba u hela mid calal u hela mid waxba u hela meeshana wax loo ururiyey ragii baa loo saaray kaxaysaa layii way tagtay iyadoo yaaban reerkiiba u tagtay marka cali uu qabanayo waxay ku tiri warniyo caruur yaryar oon inaan naf ku gaadi iyo in kale aanan hubin baan ka imide ha idaahinina idaaya way tagtay reerkiiba tagtay ay u socotay markaasa waxay tihi walle maanta waxaan arkay maxaan arag maanta waxaan arkay bay tiri waxaan la yaabay nin waxaan soo arkay bay tiri ama adduunka inta maanta nool ugu saaxiibsan ama rasuul ah maxaa yeelay intay biyahaygii ka cabbeen buu haddana sidii iyagoo abaan biyihii wataabayt weligay isagoo kale ma arag bat adiga almuhim rasuulku sal lay waslam duulaankiisii uu sii watay ama duulaan kale miyuu ahaa eriyadii naagtu ay deganayd reerkoodu deganaayeen buu nebigu ku duulay sal lay waslam reerkii gabadhu ka dhalatay marka ayaga waa laga wareegay reerihii kale xagga deganaa baa la weeraray kuwii xagga deganaa baa la weeraray iyadii waa la garmarmaray markaasa waxay tihi dhegaysta wax laydin garab marmarahayo wax kale ma ahee biyihiinii la cabay baa laydinka abaalgudahayaa ina keena bay tiri way soo kaxaysay ilaa soddon reerkooda iyadoo wada bay nebiga u keentay sal alay sl markaasay sidii ku islaameen weligaa haweeney reerkooda uga roon maanta qisadaa dheer buu marka xadiisku ku yimido nebigi iyo saxaabadiisu waxay ka weysaysteen naag mushrikad ah weel ay wadatay oo biyo ku jireen soo ma muxuuna yidhi marka fii xadiiin awiil xadii dheer oo qisadaas bay macnaha waxa weeye jusiyadaasi ama qaybta gabalkaasi ku yimid saas way macnaha ayib labada xadiis waxay faa'ideynaya laga faaidaysanaya in laba macnoo kala gedisan baa laga faa'idaysanaya ka hore maxaa laga faa'idaysanayaa ka hore wuxuu reebayaa weelasha gaalada in la isticmaalo iyagoon la yska dhaqin kan dambana muxuu sugayaa inuu nebigu isticmaalay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh weelashooda biyihii ku jiray soo saas ma labada xadiis daahirkooda inay iska hor imaanayaan soo moodi marka ayb halkaasay marka culimadu ku kala tageen maadaama adilada ku soo arortay waxoogaa daahirkeeda aad moodo inay kala duwan tahay taasaa keentay inay culimmadu marka isku khilaafaan masalada qaar waxay yidhaahdeen weelasha gaalada iyo dharkoodaba in la isticmaalaayey xaaraam ma ahe waa karaahiyo madhabka xanafiyada saas oo waxay leeyihiin inay karaahiyo tahay isticmaalkooda iyadoon layska dhaqin xaggee laga qaadanaya xadiidka abu taclabata alkhushani oo nahyigaasi taxriim ma ahe waa lii karaaha maxaa taxriimkii ka sarfiyey ila nahyiga asalkiisu muxuu ahaa inuu taxriim faa-iideeyo soo maha nahyiga maxaa taxriim ka sarfiyo ka leexiyey ficilka nebigaa ka leexiyey bay dhaheen oo axaadiiskaa kale daba yaalla iyo axaadiis kalea kutusaysa inuusan nahyigu litaxriim ahayne lilkaraaha u yahay khulaasadana maxay imaanaysaa in layska dhaqaayi waa sida fiican laakiin haddaan layska dhaqinna lama dambaabin xaaraamna lama gelin hadda saasay isku waafajinayman ayb qaar waxay dhaheen waxay haystaan waan kala qaadaynaaye gaalada kasoo soo jeedo wixii ayna isticmaalinna walow haba sameeyeenoo ha toleenoo ha hagaajiyeen waa inoo bannaanta waxay isticmaaleenna inooma banaana waana madhabka imaam maalik caleyh raxmatullah qolo kale waxay leeyihiin haddaad hubsato inay daahir tahay weelashoodu waad isticmaali karta haddaadan hubin inay daahir tahayna ma isticmaali karaysid waana madhabka shaaficiyada ra'yi kaleeta wuxuu leeyahay isticmaalka weelashaasi waa bannaan yahay ilaa aad ka ogaato nijaasanimadeeda haddaad ogaato inay nijaaso tahay unbay mamnuuc kaata inta aadan ogeyn inay nijaaso tahay way kuu bannaan tahay lianna alaslu fi lashyaa alashyaa aahaara ayib ra'yiga ugu xoog badani waxa weeye daliilka marka la aado axaadiista maadaama ay soo aroortay nebigu iska dhaqana uu yihi oo ha ku cunina haddaad weelal kale heli kartaanna kuwa kale isticmaalo iska badbaayey hadday dantu idinku qabatana iska dhaqo markaa isticmaala hadduu nebigu yur sal lay haddana aan aragnay nebigiioo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isticmaalaya isagoon iska dhaqin maxaynu samaynaynaa dariiqada laysku waafajinaya xadiis maxay tahay soo inaan jamcinno maaha intaynaan naski aadin oo tarjiix aadin waa inaan jamcinno sidii macnaa wax wey aan nidhi usuuliyiinta iyo muxadisiinta iyo culimmada iyo dariiqaasa sax ayib see lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa nahyiga nebiga waxaan leenahay maxmuulun cala alkaraaha wa ficluhu salawaatu rabbi wasalaamu calayh libayaani aljawaaz ficilkiisuna wuxuu ku tusayaa wuxuu caddaynayaa inay bannaan tahay iyadoon layska dhaqin in la isticmaali karo nahyigiisana karaahiyo iyo in laga fiican yahay buu ku tusi isticmaalku in laga fiican yahay iyadoon la dhaqin laakiin xaaraam kuma tusay lanna ficilkiisaasaa taxriimka ka sarfinaya nahyiga waxaa sii xoojinaya arintaa iyada ah axaadii kaloo fara badan oo uu ka mid yahay xadiidka cabdulahi bni muafal cabdulahi bni muqafal wuxuu ihi asabtu jiraaban min shaxmin yowma khaybar maalintii khaybar baa waxaan helay buu ihi dagaalkii khaybar iyadoo lagu jiro oqole oqolu waa waa haragan wax lagu rito harag wax lagu rito haraggaas oo oo ay ka buuxda buu yidhi baa la yidhahda xaydh baan maalintii khaybar helay bu markaasaan ku dhagay bui faltazamtuhu waan ku dhagay bui xoog baan u qabsaday markaasa waxaa idhi buu idhi laa ucطi lyawma axada min hada shayan walle maanta inaanan kan ninna wax ka siinaynin baa idhi ayb faltafatu buu yidhi markaasaan gadaal jalleecay bui hadalkaan hayeyba gadaal baan jalleecay faidaa rasuulu lahi sal lay aslam mubtasiman bui markiiba ishaydu waxay ku dhacday nebigiiyo sal alay aslam muunsoonahaya yani dadaalkiisa iyo xirsigiisa iyuu nebigu ku qoslay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka maxaa laga wadaa xaydhan uu isku dhejinahayo cabdulaahi bn muqafal yahuud baa iska leh soo saas ma ilan khaybar yahuud baa lagula dagaalamay nebigu ma dhihin war xaydhan gaalaa iska leh cabdulahi u iska dah soo ma ayib waxay kutusaysaa marka nebigu inuu taqriiriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo laga qaadanaya qisada waxaa soo saaray bukhaariy muslim lafdigaana muslim baa iskale waxaa kaloo iyadana xoojinaysa qisadii nebiga sal alay wasalam yahuudi ay siisay neefka adhiga ah ee sumaysan soo garan maysaan hilibka sumaysan ee saxiixulbukhaariga ku taallay ee nebigu cunay salawatu rabbi waslamu caleyh weliba sababtuu nebigu u geeriyooday mar dambe waxay ahayd hilibkaas la sumeeyey ayaa saamayntiisa nebiga ku laabnayd waqti deer kadib bay soo baxday salawatu rabbi waslamu caleyh saxaabigana waaba kii u dhintay soomaaha saas wey marka neefka markuu nebigu dareemay yahuud wuxuu ku yidhi su-aal baan idin weydiine been ha ii sheegina haye bay dheheen hilibkan ma sumayseen buu ku yidhi haabay dheheen waan sumaynay maxaad ula jeedeen waxay yidhaahdeen haddaad nebi tahayna inayna ku dhibaynin baanu ogeyn oo iska garan haddaad beenaalo tahayna inaan iskaa dhaafinaan rabna b onu kaa takhalusano waxba laysu qarin maayo xadiikaas wuxuu kutusayaa marka nebigu hilibkii yahuudi u keentay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma dhihin gaalaad tihiin wixiina ma rabo ayib waxaa kaloo kutusaya xadiidka jaabir kuna naqzuu maca rasuli lahi sal lay slam fanusiibuu min aadiyati lmushrikiina wa asqiyatihim fanastamticu biha falaa yucaabu calayna nebigaan la duuli jirno duulaan u raaci jirnay weelasha gaalada iyo waxyaabahay wax ku cabaan baanu isticmaali jirnay nalagumana ceebayn jirin xadiikaa waxaa soo saaray waa xadii sugan wey xasan ah waana saxiix liayrihi w man xadiiu jaabir xasan wey sanadkiisu waana saxiix liayri ayib xadiikaas axaadiistaasoo dhan baa marka kutusay iyo xadiidkan qisadan ay nebigu weelka gaasha ka weysaysay waxaa kaloo kutusay aayaddii qur-aanka maxay wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wa acaamukum xilun lahum waxay gowraceen ahlulkitaabka yahuud yahuudiyo nasaaradu xalaal buu idin yahay marka nusuustaasoo dhan baa ka markhaati kacaysa weelasha gaalada in la isticmaali karay ayib maxaynu kaga jawaabaynaa xadiidkan abu saclaba ee uu nebigu yidhi iska dhaqa maxaynu kaga jawaabnay ya waxaan leenahay iska dhaqadu waa sida fiican qolo kale waxay kaga jawaabeen xadiidka duruqdiisa qaar ka mida ah waxaa ku soo arooray waa ariiqa abu daawuudin sayaalisi keyrkii ay warinayaan wuxuu yidhi markuu abu saclaba nabiga weydiinay wuxuu hi nebi ilaahayow doofaarkana way u isticmaalaan khamradana way u isticmaalaan halkaasay culamada qaarkood waxay ka qaateen markuu nebigu leeyahy iska dhaqa waa marka aad og tahay inay nijaaso u isticmaaleen oo doofaar u isticmaaleen ama khamro u isticmaaleen ama wax la mida ah u isticmaaleen halkaasay qolana mariyeen adiga waxa weyaan sida sawaabka waxa weeye weelasha gaalada waa la isticmaali karaa shirkooduna nijaaso ma aha haddii markaasi aan dharkooda iyo sirkooda iyo wixii nijaase markaa lagu ogaado mooye nijaas maa asal ahaan asal ahaan nijaas maa saas man saasaa asal maxaa yl nabigu saasuu la mucaamaloon jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa xalay u weydiinaysa habeen hore ah dumarka shaqaalaha ahee dharka noo dhaqa dharka ay dhaqaan iyo weelashay nadiifiyaan iyo sheekh nijaasa mise waa daahir guryaha qaarkood waxaan ogahay dumarka markay naagtu dharka dhaqdo intay ka qaadaan bay biyo cusub geliyaan say nijaasadeedii uga dhaqaan oo hadday nijaasada maxaad ugu dirsanaysa markii hore soo qariib maaha marka wax dhibaataa kuma jirto gurigii nebigay ka adeegi jireen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulka gurigiisa waxaa ka adeegi jiray wiil yahuudi ah soo garanmaysaa qisadiisii saxiixulbuhaari ku tiri markii dambena isagoo dhimanaya nebigu ziyaaran jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh ee isagoo geeriyoonaya islaami jira alxamdu lilahi aladii anqadahu bi min annar nabigu dhihi jira salawatu rabbi sal soo garanaysaa marka sidaas weeyaan laakiin waxay culimmada qaarkood leeyihiinoo runtii ictibaar mudan gaaladaasi haddayna nijaaso iyo dahaaro kala aqoonin oo xaarkii saxarada isku qasahayaan iyo kaadida oo waxba u kala socnayn waxay leeyihiin marka waa in ixtiyaad la qaato cala aqali taqdiir markay shaqo qabanayaan waa in isnadiifiya la yhahda ama la baraba oo loo sheego arintaan ictibaarteeda kuwan weliba aan la joognaayo manaa waxa weye inay qaybahaas yihiin bay u badantay laakiin jirkoodu nijaaso maa seen odhanaysaan aayadda qur-aanka ilaahay yidhi inama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaaso waxaan odhanaynaa najasun waa xagga ictiqaadka iyo dhaqanka mabdaa iyo caqiidada ayay nijaaso ka yihiin laakiin lagama wado muxuu ahaay weelashooda iyo yani afkooda iyo jirhkoodii lagama wado inaan taa laga wadinna waxaa laga qaadanaya haddii ay jirhkoodu nijaaso yahay dumarkooda inaan guursanno miyaa laynoo ogolaan laha ya wacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wacaamukum xilun lahum wlmuxsanaati min almuminaat wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuhuna ujuurahuna ahlu kitaabka dumarkooda guursadan ma dhahin hadday jirkoodu nijaasa sosaasma saasa sawaaba jirkooda nijaasinimada lagama wado lakiin aayaddu waxaa laga wadaa xagga ictiqaadkooda nijaasa nabiga sal lay aslam axaadiistiisaasna waa ka markhaati kacaysa warka murtadiisa muxuu kusoo urursanaya wuxuu kusoo urursanaya masaladu khilaafiyaba ha ahaatee sida xooga badan weelasha gaalada waa la isticmaali karaa in layska dhaqana waa sida fiican haddii laga kaaftoomi karo weelal kale la heli karana weelashaa kale in la isticmaalo ayaa fiican ayb aan ku gabagabayno xadiikan an anas bn mali radi alahu can anas bn mali waxaa laga warinaya ana qadaxa nabiyi nabiga sal lay slam weelkiisii inkasara wuu jabay ah, weel nabigu lahabaa jabay faittakhada markaasuu sameeyey makaana shacbi dilaaca meeshiisii shacbigu waa dilaaca ama jabidda meeshii uu jabay ama ka dilaacay ayuu wuxuu sameeyey salsalatan kabmo oo min fidatin fida salsala oo siinka la kordhigo ayaa sax ah silsilad haddii la yidhahdo silsila silsiladu waa tanaa naqaano ya silsila haddii la yidhahdo sida qaamuuska kitaab qaamuus qoran wuxuu leeyahay asalsala bifatxi awalihi wa sukuuri laam siinka hore waa la kordhigi laamkana waa la reebaya waa itisaalu shayi bishay labada shay markay isku xidhmaan ayaa la yidhaahdaa salsala shaya ama salsala shayayn laakiin wuxuu leeyahay haddii siinka lahoos dhigoo la ydhahda bikasri awalihi waxaa la yidhaahdaa daa'irun min xadiidin wanaxwihi waa bir wareegsan baa la ydhahda markaa bir wareegsan silsiladan caadiga wareegsama taasaa markaa la yidhahdaa silsila haddi la yidhahda saas daraaddeed salsala ayaa sax ah oo meesha loola jeeda faittakhada markaasuu samaystay makaana shacbi dilaaca meesheedii salsalatan ayuu sameeyey yani waxa weyaan kabmo oo min fidatin fida ahrajahu xadika waxaa soo saaray albuhaariyu baa soo saaray faitakhada cidda weelka jabay ee nebigu lahaan jiray kabtay ma nebiga mise waa anas salawatu rabbi wasalam aleh ma anas baa mise waa rasulka sal lay sl ana qadaxa anabiyi inkasara faitakhada anasna waa suroobi kartaa nebigana waa suroobi kartaa laakiin riwaayo kale jirta iyo dariiq kale oo bukhaari ku yimid oo daahirkiisa ay ka muuqato cidda weelka kabay inuu ahaa anas hadday saas noqotona waxaa suuroobi karta anas weelka markuu kabayo ma intuu nebigu joogaybaa mise markuu nebigu dhintay kadib uu weelka kabay hadday jawaabtu noqoto intuu nebigu dhintay kadib bay kabmadu ahayd waa ficil saxaabiya oo mawquuf ahoo daliil ma noqon karo hadday noqoto intuu nebigu noolaabuu meesha kabmada ku sameeyeyna taqriir nebi buu markaa wataayo xadiis marfuucu noqonaya sooma aad baana laysugu khilaafsanya haddii anas laga dhigo haddii rasuulka laga dhigo sal ly sl iyado waaba iska caddahay bay macna xadiikaas marka aad baa loogu muransan yahay oo weel jabay oo meeshii uu ka jabay fida la geliyey haddaan soo sheegnay fidada iyo dahabka waxna laguma cabi karo weelashooda lagumana cuni karo weel qayb ka midoo jabtay fido lagu kabay asaga ma xukunkii oo leeyahay oo ma xaaraan baa mise wuu bannaan yahay masladaa way masladu ka hadla ma garanahay kaas adaa laga rabaa shee xuseen inaad keento taas ayib ninka kabmada sameeyey inuu canas yahay waxaa rajaxaya muusa bnu haaruun shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu salax iyo culimo leh baa waxay leeyihin fatakhada faacilkeedu waa anas ee nebiga ma ah waxaynu ku xoojinayaan ariiqa bukhaari baa waxoogaa daahir ka muuqata inuu anas yahay ayib xadiidku shaahid buu leeyahay oo mucaiyo laga warinayo abaraanino soo saaray laakiin sanadkiisu waa daciif jiddan waxay dooliba ha ahaateen culimmadu waxay u badan yihiin oo badankood qabaan oo jumhuurtu ku tagtay xanafiyada shaaficiyada xanaabilada shuruuda haba isku khilaafsanaaday laakiin waxay ku tageen weelka haddii intuu jabo qayb ka mida fido la geliyo fidadaa yarta ee weelka ku jirtay kabmada ah weelkii in la isticmaalo ma xaaraamaynayso ee waa la isticmaali karaa xadiidkanay deliishadeen xadiikan ayay daliishadeen waxaa kaloo daliishadeen weelka cabitaanku cabidiisiiy ku cunidiisa la reebay waa weelka fidada ama dahabkaa sooma weel in yar oo fida ay ku jirtahay waa fida miyaa la dhaha ya waa fida lama yidhahdo weel fida maaha weelkani ama geed buu ka samaysan yahay ama birkaluu ka samaysan yahay ama naxaas buu ka samaysan yahay meel yaroo uu ka jabay baa lagaga kabay fido markaad sheegayso dhihi mayse war weelkii fidada hakeen masaasadhihi weelkii bidaan ma dhiisa weelkii naxaastaa keen futaankii naxaastaa keen baa dhis sooma marka fidana maaha dahabna maaha intaa kabmadii marka ma keenayso taxriimo waa la isticmaali karayaa waxaa la yidhahda alinaa lmudabab sidaasaana sawaab ah aar baa jira cabdulahi bni cumar laga wariyey cinda albayhaqi fi oo saxiix ay sanadkii saxiix waa aar mawquufka cabdulahi bni cumar kaana laa yashrabu fii qadaxin fiihi xalqatu fida walaa dabbatu fida cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa midaan wax ku cabin weel meel lagaga kabay fido waa aar cabdullahi bni cumar wuxuu arkaya laga yaabaa weelka haddiiba fido la geliyo inay xaaraamto inuu ixtiyaad ahaan iyo dadaal ahaan isaga dayn jirayna waa dhici karta laakiin waa aar mawquuf ah oo cabdullahi bni cumar mawquuf ku awey ah macna almuhim waxa weeye sida raajixa loona badan yahay weelka mudababka ah ee fidada meel lagaga kabay waa la isticmaali karaa maxaa yeele fidana ma aha dahabna ma aha asalkuna weelasha in la isticmaali karayo oo macnaha ay mubaax isticmaalkooda yahay fida iyo dahabna kuma rumoobayso ma aha hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm